bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanagsan saxiibyal dalkiin meel walbaad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadaha oo kale ayaad ka maqasheen raadiyaha kulmiya magaalatan muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale wacan saaxiibayaal waa maalin isniina taarikhdu ku beegaan toddobylabaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labaatan qodobada barnaamijka falanqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahiino dheeraada ah oo ka soo baxaya kooxo hubeysan oo xalay dil iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho dagaal aad culusna saakay waxauu ka socdaa duleedka magaalada laascaanood wararkii u dambeeyey ee dagaalka laascaanood waad maqli doontaan falanqeynta waxaan kaloon ku falanqeyn doonaa magaalada muqdisho qaar ka mid a ah waddooyinka saakay waa la xiray waxaana imtixaanaad u fariistay macalimiin soomaaliyeed oo wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay qaadanayso ayaana barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa ee eh, al-shabaabna waxa ay barakiciyeen dadkii ku dhaqnaa deegaanka diinlaawe eh, oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo dab qabadsiiyey guryihii ku yiilay deegaankaas barnaamijka ayaan iyana ku eegi doonaa qodobadaas iyo dabcan wixii hor inugu soo korro iyo xubintii kalamaan ayaad maqli doontaan u diyaar garooba barnaamijka falanqeynta wararka umada umada umada huriyo noqota habarha kaagu hadhaa qoree hebel waayahay mar kale wacan saaxiibayaal aynu ku bilownay barnaamijka falanqeynta wararka magaalada muqdisho ayaan ku bilaabeynaa faahfaahina dheeraada waxay kasoo baxayaan dabli hubeysan ama rag hubeysan oo xalay magaalada muqdisho dilal ka geystay rag la sheegay inay bastoolado ku hubeysnaayeen ayaa xalay xaafadda hisgoyska fagax ee magaalada muqdisho waxay ku dileen laba nin halka laba kalena ay ku dhaawaceen isgoyska fagax ayuuna weerarkaasi ka dhacay waxaana geystay kooxo bastoolada ku hubeysan goobta uu weerarku ka dhacay waxay ahayd goob la sheegay eh, in lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriyo raggan ayaa dadka qaar sheegayaan in ay iibsanayeen halka kuwo kalena ay sheegeen inay baahayeen kuwo ka ganacsanayay walxaha maanka duuriyo kooxihii dalka geystay ayaa isla fiidnimadii xalay markii weerarkaasi ay geysteen ka baxsaday goobtaasi lama amniga ciidamada muqdisho oo halkaasi gaarana waxay sameeyeen baaritaan ay ku baadigoobayaan ciddii weerarkaasi ka dambeysay laakiin ilaa hadda lama soo qaban waa weerarkii labaad oo afar iyo labaatan sac gudahooda ah kooxo bastoolada ku hufaysan muqdisho ay ka geystaan waxa afar iyo sac gudahood dhacaya laba weerar waxaana weerarkaasi ka horreeyey mid kale oo isla tabeelaha sheekh ibraahim ka dhacay halkaas oo iyana goob lagu iibiyey walxa ammaanka duuriye lagu dilay hal qof oo dhalinyaro ahaa al-shabaab ayaa maalmo ka hor waxay horay ay u shaaciyeen inay beegsan doonaan dadka ka ganacsada walxaha ammaanka duuriyo waxaana warkaasi uu kusoo aadayaa kadib un laba maalmood markii warkaas shabaab soo baxay in kooxo hubeysan ay dileen ee dadka maanka walxaha maanka duuriyo ka ganacsada laamaha maanka ee magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir ba weli wax wara ah oo arrintaasi ku saabsan kama aysan soo bixin waxaana tiro dhowr jeera ah oo hore gobolka banaadir ama maamulka gobolka banaadirba uu sheegay inuu la tacaalayo dadka ka ganacsada walxaha maanka duuriyo inkastoo aysan jirin waxqabad ah, rasmi ah oo ka yimid ee eh, gobolka banaadir dhinaca kalena magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool todobaadkii afaraad waxaa ka soconaya dagaal xoogan goordhow oo saakay aroornimadii ah waxaa dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo kuwa daraawishta ee loo yaqaano s c c iyo dadka deegaanka ee eh, ka qarxay duleedka magaalada laascaanood dagaalkan ayaa saaki ka bilowday halka loo yaqaano mareega ee duleedka laascaanood waxaana la maqlay dhawaqa hub culus waxaa jira khasaare kala duwan dad dhaawaca ayaa la gaarsiiyey cisbitaallo ku yaalla laascaanood kuwo kalena waa dhinteen saacadii lasoo dhaafay waxaa halkaasi isku horfadhiyey ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka inkastoo xaaladu ay degneed laakiin imika xaalad aan wanaagsaneyn ayaa laga soo warinayaa ka hor intuusan dib u qarxin dagaalka saaki ka socda duleedka laascaanood ciidamada somalilan ayaa waxay isaga baxeen difaacyadii ay maalmahan ku sugnaayeen waxaana isla saakayba gaaray ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano s c ku dhawaad saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaalka maanta gale todobaadkiisii afaraad halka in ka badan shan boqol oo kun oo qofna ay ka barakaceen guryahooda iyagoo wajahaya xaalada nololeed oo aan wanaagsanayn haddaan mar kale muqdisho kusoo laabano wadooyinka muqdisho qaar ka mid a ah saaki oo ay xiran yihiin dadku lugtooda ay imaalayaan oo ay lugeynayaan Eh, arintaasna waxaa loo sababeynayaa imtixaanaad eh, macalimiin eh, ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada kuwaas oo ka soconaya qeybo kamid a ah magaalada muqdisho hadaba waxaan arrimahani wax ka weydiiyey ustaad nuur cabdirasaaq oo kamid ah barayaasha ku sugan muqdisho sidoo kalena ka faaloodo arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka sababta keentay in waddooyinka la xiro saameynta ay ku leedahay macalimiintan waxa ay yihiin iyo sida ay u shaqeyn doonaan waxaana uu yiri bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan dhammaan taadiyo kulmiya intuu ka xiran waa salaamaya intaa kadib waa la socnaa maanta waxaa galaya imtixaankii wasaaradda waxbarashada hore u shaacisay uu ahaa maanta in ka badan meelo badan oo magaalada ku yaala xarumaha oo kooiyo labaatanka oktoobar iyo jaamacadaha kuwa kamida ah, oo jaamacadda umada u horeyso in maanta ay ku gelayaan macalimiin aad u badan marka waa la soconaa barnaamijkooda in wadooyinkana loo xiray eh, si amniga macalimiintaas ah, tirada badan ee eh, ah ilmihii ummadda soomaaliyeed inay dhib gaarin maadaama amnigu eh, iska dhib badan yahay oo wax badan haddii ay u furfurmaado wax badan ay qaldamayaan in amnigooda lagu sugo ayaan la soconaa labaduba imtixaankan ilaa maanta sideed saac barnaamijka uu jiri doona hadii ilaa yidhaahdo kadibna ay wadooyinka dib u furmi doonaan waayahay marka eh, imtixaankan sidee loo qaadaya muxuu yahay imise eh, macalin ayaa gelayso eh, ma dugsiya hoose dhexe sare ardada macalimiinta la qaadanayo maxay yihiin maxay dadka barayaan ah, imtixaanka wuxuu isugu jiraa horta waa imtixaan oo centralization ah oo dalka oo dhan laga qaadayo wuxuu ka kooban yahay dugsi sare iyo dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo qaybta nersariga ama xanaanada adiga intaasa ugu muhiimsan iyo qayb kale loo yaqaano qaybta farsamada inta ay imtixaan geli doono qaar dadka waxay kugeli doonaan maamulgoboleedyada dalka marka laga reebo puntland iyo halka qaar kalena ay ku geli doonaan magaalada muqdisho ee aan joogno maanta marka tir ahaan dadka imtixaanka gelayo oo guud ahaan aaday u badan yihiin marka laisku dardaro ilaa iyo dhowr waxay gaarayaan eh, waxay gaarayaan dhowr kun oo qof oo shan kun toddoba kun iyo sideed boqol ku dhawaad gaarayaan laakiin gobolka banaadir ahaan eh, nambarada galaayo aada ayadan u badan yihiin oo qeyb qeybaha loo kala saaray keliya eh, qeybta oo macalimiinta dugsida macalimiinta marka laisku daro gobolka banaadir keligii waxaa umalaynaya inay yihiin saddex kun toddoba boqol iyo sagaashan iyo sagaal xubnood iyadoo guud ahaan ay galayaan eh, toddoba kun shan boqol sideetan iyo kow macalimiin ah oo guud ahaan dalka imtixaan u fadhiisanayaan sida qaadkana wax noo quseyn oo gobolka banaadir isku darkooda qaybta farsamada iyo dugsiga hooseyda dhexe iyo dugsi sare saddex kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo sagaal macalin ayaa maanta u fadhiisanaysa iyadoona laga rabo in guud ahaan dalka ay kasoo baxaan saddex kun oo macalin oo lagu horumarinayo waxbarashada dalka oo wasaaradda waxbarashada ay qorsheynayso in dalka gudihiisa macalimiin dowladda ay u kala dirto maamul goleedyada iyoiyo gobolka banaadirka insha allah e, waayahay marka e, dowladdu hadhow iyada miyaa mushaarka bixinayso sidee waxaana u suurtagalayaan maadaama dowladda e, hay-adaheeda kala duwan musuq lagu yaqaano suurtagal sidee ku noqon kartaa in macalimiin inta la qaato haddana mushaarkooda la joogteeyo sidee taas ku dhici kartaa wasaaradda waxbarashada hadda saan ka warqabno oo ay mishaar siisaa eh, macalimiin ilaa sagaal boqol gaaraayo ku dhawaad todoba boqol iyo jajabna ay yihiin macalimiin aan joogta ahayn halka eh, boqol iyo jajab ama laba boqol ku dhawaadna ay yihiin macalimiin joogtaa eh, hadda ka horna ma aysan jirin cabasho dhanka mishaaraadka oo macalimiintii hore joogtay ee kunka ku dhawaa mana umalaynay hadda inay imaan doonto wasaaraddu wasaarad weyn oo ay joogaan dadkii khubarada ahaa ee dalkan meeshii ugu muhiimsaneed waxbarashada joogay dalkan waxbarashadiisana in wuxuu u baahan wax loo huro adduunyada wadamada waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee badelka dowladda la geliyo caafimaadka iyo waxbarashada marka waxaan umalaynayaa musuq walbaa jiro laakiin wasaaradu inay mas-uuliyad weyn iska saari doonto iyadoo aanan qorsho adag jirin aysan bilaabi lahayn in macalimiin la qaato maadaama si qurux badan cadaalad macalimiinta ay ku qaadanayaan tartan ay u gelayaan aysan jirin xildhibaan iyo qabiil iyoiyo kala qaybsi qabiileed aysan jirin waxaan rajeynaynaa in bajetkii macalimiintaasi in ku filan meel taalo ayna diyaarsan tahay wixii wadanka guud ahaan iska bedela moogi in si gooniha iyaga ay dib ugu imaan doonaan rajeynayna mishaareedkooda qaadan doonaan waayahay wadooyinka qaar muqdisho waa la xiray shacabka soomaaliyeed way lugeynayaan badi iyadoo haddana eh, macalimiin soomaaliyeed la qaadanayo marka taas miyaysan iijab ku ahayn shacabka soomaaliyeed oo ayaga laftooda intii wax la tari lahaa haddana waddooyinkii laga xiray oo la dhibaataynayo sideed u aragtaa dowladdu inay iyadoo macalin qaadanayso ay waddo xirto wallaahi waddanka niyahow oo ku noosha ayaa mar walba ku saameyn kugu leh dadku dad xogogaale ah weeye dad eh, new zealand iyo washington joogama dadka magaalada muqdisho oo amnigeeda ognahay eh, howlaha ka socdaa ognaha lagu noolyahay marka dadku waxaan isleeyahay in wadada laga xiro oo macalimiintiina intay imtixaanoodkooda socdaan amnigooda uu sugnaado dadkiina iyagan amnigooda saa ku sugnaado wuxuu ahaa cabdirasaaq nuur ama nuur cabdirasaaq macalim soomaaliyeed oo sidoo kalena ka falado arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana wax ka weydiinaynay imtixaanaadka macalimiinta loo qaadayo iyo wadooyinka qaar ee macalimiintaasi awgeed saakay loo xiray ee magaalada muqdisho welina waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka waayo dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka falanqaynta waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay waryaare kalemaanay war ma haysaane isxoreeye laaskii haddaad waayo xamateen wargaboosow isxoreeye laaskii wuxuu noo xirnaadaba maxaa u dhihi wey daruurahaa hilaaciyo dabla shiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane warawila gubaaqlo waxaad ka tagtay waadacare soobood sidaa daadi soo jiir dibnaahayga soo dhaaf waar war nagama hayside maqaana wadnaha joogaanah war kalemaanay war ma haysaane ciidankii somalilan laascaanood way ka baxeen waxayna isugu tegeen baa la yidhi xerada gooja cadde tabara jeegtay mistafeeradeedu war laascaanood haddaad ku noqonaysa kaama hor joogee waxaa kaloo la sheegay ciidamada oo tukarraq saaka ka baxay in waddada loo galay ha bixinina jooga miyaa la leeyahay bal adba waxaana la yaab noqotay intay tukarraq joogeen lama weeranayna sababta markay baxeen loo weeraray warwaagii hore waxaan maqli jiray waa jabeene jebiya marka sababta weerarku ma sidaas bay ahayd anina weliba dheegi jiray diigroorana reeba wurmadeeyo hadalkaagaa waxba kama fahmine hadda way isku furan tahay baa layidhi waddada garowe iyo laascaanood war kalemaanay war ma haysiine guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq axmed khaliif waxaa laya wixii dembi laascaanood ka dhacay wuxuu dusha ka saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuuna yidhi intaa nabad inay dhacdo isagay ka fuli weysay dhiiggan xirnana isagaa furayey wixii lagu ballamana isagaa ka baxayey wuxuuna yidhi macal beesha caalamka wixii aan ku wada hadalnoo dhan isagaa ka baxay waxa magaalada laascaana ka dhacayna waa xasuuq buu yidhi warbeer horo korneel caara dagaalamayey waxaa la yidhi handarab carriga cuudur soo kordhiyo cillad inuu ku yahayo cadaaladii ceeldheer ku riday warwaaqlow heeskaas waad qarinayse maanta odayga waa ka leexsantaa miyaa is iyo waaqle hargeysa markuu tago xabsiga lintaa ku cabee maxaa idinka galay war kalamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi mas kasta oo isku daya muddadii xilkiisa inuu dheeraysto waxaan ceeb ahayn kama faa'iido muuse biixina waxaan aaminsanahay dagaalkan iyo kala qaybsanaanta somalilan iyo khilaafaadka waxaa u keenay markuu isku dayey inuu wakhtiga dheeraysto ama uu ku fakaray inuu isagu soo noqdo doorasho isagu maamulanayo sameeyoon cid kale kursiga imaan marka allah u naxariistay abwan xadraawi hadda ka hor wuxuu yidhi allahayow gurucanaa marti goor xun socotood gobonnimo u soortoo kugu tiri gumbaata war ilaahay ha u naxariistay hadraawi waxaa kaluu yidhi gambadhnimaan la soo bixin haddii guula lagu waabo asagoo canaan lagu gudbiya gaaran filanaya gible iyo haddii sacaba lulan loogu gogol xaaro keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudiye garmaqaatayaasha iyo dadkaa beera ruux guran warabahadraawi wuxuu kaloo yidhi xaajadu markay goba'da iyo gawda culus joogto keligii nin gaashaantay waa gola ka fuula aryadhaha aniguna waxaan maqli jira garima kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa go'daa war reer soolo maanta muuse ku diganayaa waxay dhaheen tumtihid gadeedii gorayo igabalku dhac hayaay waar ma inaanu soo ragaal celinlay rabaan warwaaqlow anugu waxaan la yaabay laascanood haddii aadnaan inoodba ka baxaysiin maxaad maday uga soo tarxiisheen naw waal qoodha iyo xedradaa taa marnaahay ku soo hadal qaadin war taasiyadaa walnoo haalmaryay waana gaheliinay isingmay walan faagfaagdan warwar ma haysiine madaxweynaha somalilan muuse bixi xildiid war culusaa ka soo baxay maysxasile walaagidhii waabadhii halowraalahadoaleya aryaa waxaa nala dagaalamaayo xamaraa laga soo dira miyuu yidhi war farmaajaa ka dambeeyey miyuu yidhi waar dee haddii argagixiso lagu tuhmey maanay ahayn in la baadho aga wargoonahan ma wiil cali dhuxawow u yahay baad rabtaa in la baadho warwarka waad la waalateene madaxweyne xildiid waraaqa uu dira beesha caalamka wuxuu ku yidhi waxaan diyaar u nahay in ciidamada somalilan ka fogeyna magaalada lascaanood oo ilaa soddon kilomitir meel magaalada u jirta aan geyno hase ahaatee waxaan u baahannahay uu yidhi damaanad qaad ah inaan nala soo weerari doonin war madaxweyne muuse waa kornayl jabhadaa la dhahaye ma maasagiya hadda ka baqaya in la weeraro kow hayaay waar muuse waa mujaahid qarannimada somalilan u soo halgamay war mujaahidkii kunsagaalboqolsiddeetaniyosiddeeddii iyo mujaahidka laba kun labaatan iyo saddex yaa u garnaqi doono talow war xildiid bay ku hayaane xaynta reer kala beenta xaadi oga xarbigaas iyo dagaalka xukunsow uma geynin gormaa muuse xildiida war waxaa kaloo la yidhi qoladan qorshaha dhuuxin iyo qaabka iman doona weligeed khasaare iyo dhibbay qoobka gelisaaye allahayow maxaa kala qabsaday qab iyo maandhaaf war waxaa kaloo la yidhi nin qabweyn iyo nimaanuba qabin isqaniine isqadeeriyeene war cabdulla waxaa kaloo la yidhi qosol badana kii qoonsi badan waysqabsa qabsanayaane nin quud jecel ninkaan quuri karin waysqabsanayaane nin qabweyn ninkii aan u qabin waysqabsanayaan war waxaa kaloo la yidhi qabqab hmm. dhaafay bay laba qabiil qaran ku weyda <laughs> walilaaney qaragiyaasalen aame qasabna war waxaa kaloo la yidhi hmm. qaran dumay kalfooftiis hmm. intaan hoos qandoodnaa kayrkeenna dhaafee qarad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi karayaan weli kale leerey qalalaasa dagaal walba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu sahaya aryadhaha anigu waxaan dhihi lahay soomaalilaas soomaalilaascaana ha joogto amba meel kale ha joogte niman yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma og tihiin barbaarteennu beeciyo xaraash maaha warkalamaanay war ma haysiine xildhibaan daa'ir amiin jeesow afkau furtay war ma la soo waay wargooyin fahad kursigiisi maxa loo siin waayey miyuu yidhi war galbeedka hiiraan shabaabkii joogay cagtaan marina miyuu yidhi habiix ama kiidkacayna isla kacayna maas yidhi war dad falanaatiin waxna leediinma sheegi karee xildhibaan daa'ir amiin jeeso oo beeshiisa khudbad u jeediyey wuxuu yidhi emankii tuuladaan aan xuraysanaan dadnahay yeeray war intay xaajisaan tahay xil dambe soo doonan maayo miyuu yidhi war inuu dagaalka soo galayaa u diiday war waa falantihiina xildhibaanku wuxuu yidhi afarnimoo ilma adeer ahaa weriya cabdalla muumin haysata tolkaeyow adinkaana leedinka ka rabaa inaad difaacdiin maanta ka bacdina in laysoo dacwoodo maahane dacwoo maayo jeenigiinnuna waa furan yahee dhaqaaqa hadda qaylaha ii soo yeertou yidhi agaa war xildhibaanjeesow ma dagaal buu ku baaqay war kalamaanay anugu waxaan la yaabanahay igraan tahliil markii la dilay aaminana lagu daray xildhibaan aamin jeesow xaggee jiray wah war xildhibaanka dadaalay baafinga diri walinare igraan tahliil qofkii argahan iin sheegoy ciddii laxawooley waa islarkiina meesire war saxaafadda soomaaliya ka kac waaye meesire wariyeen la xidha kuma cusba saxaafaddaana difaaci jirtoo qabiil kama hadli jirin marka waxaan la yaabanaha maanta waxa geela caloosha looga rarayo war saxaafaddii ku kalsoonaan weydadayoo weriyaha la xidhay ka hadashay ma qaadeen war ninkii hela tala wacan hele weriyaha xaq dhawr warwarka waad naga dhex gasheen xildhibaan jeesow waxau yidhi berigii kacaanka dadaa intay u n c disho ay dhihi jirtay maxamed siyaadaa dilay ikraanna sidii oo kalea loo dilayou yidhi kambeynay aheedoo wuri dowladdii hore lagula dagaalamayo wargooyin waa afkii sheega ma dhaafte aamin jesow intii laysku haysta arrinta ikraan muxuu u sheegi waay waladba war adinka laftirkiinnaan war hayne xildhibaan jeesow hadda kahor wuxuu yidhi igraan tahliil shabaab baa diley dulmigaana fahad iyo xertiisa loogu nabayaa war markaas xildhibaanoo raba hadda doodaan kale ma wasiirow ku rabaa talow hadda haddii jeesow wasiir laga dhigo fahada ikraan dilkeedii ka dambeeyey amuu yidhaa war xildhibaan jeesow lacalla haddiis wasiir hele dharanka walaayaha ka hor inoo tilaabali kagaadu uu abdale dembiile kabiir e u amayray war jiraagii sooraan allaha u naxariisto hadda ka riwaayad dhigaayay wuxuu yidhi tolkayo winakeen aan wasiir doonanne haddaan soo helna waa alxamdulilaah haddaan weynana afkan u dhacnay waa bannaanbaxaynaa buu yidhi aryaadhaha kale maanay waa waalantihiin cid idinka nabadgelaysana ma jirtee xildhibaanjeesow shalay markuu baarlamaanka kalamaan ka difaacaya miidinkaa dirsada wasiirse ka dhigay sharciga iyo dastuurka waddanka u yaalow ilaalihaaye inbow maxasnu difaaci waa xildhibaankayni waaye war kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh imaaraadka u ku maqnaayaa la yidhi maalmahan hase yeeshee c b b dii waxay soo qoreen talaabiib inuu tegey marka waa yaabanahaye maxaa mas-uul kastoo soomaaliyeed loogu xantaa israa'iil ou tegey aryadhaha samigay cabdullana waxau yidhi ow beenaa runtii kubaal orde asabaalaya buufihe beenaa runtii kubaal orde asabalayo buufihe war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray eh. berka xunduul wax loo baraa eh. beledka been ku faafihaa war kalemaanay laftirkiinaan war hayne eh. waxaa la yidhi waxaa la qabanayaa tartan suugaaneed aan weligii asagoo kale la arag macala artis waa lagu tartamayaabaa la yidhi ama farshaxan ciddii ku guulaysatana waxaa la yidhi madaxweynaha abaalmarin weyn siin doona markayda meeshaa fadhfadhiyiina haddaad wax isku haysaan ka qaybgala aryaadhaha gabay iyo guurow iyo jiifto iyo baraambur nin walbaa wuxuu yaqaano fagaaraha ha yimaado waxaa tartanka qaranka loogu magac daray hergeli hibadaade dalka waa dalkeenna waxaan aadaynaa dagaalka waxaan gelaynaa jidda ciyaalka xamada tartanka muu furan yahay war wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala waxau yidhi af iyo adin iyo anfacaba waa ku jahaadi kartaa maanta qofkii aan wax ka geysan dagaalka socdana dayuus wax ma dhaamo war horta tartanka qurbajoog ma ku jirtaa arowaalaydheeli walkiilifaday war qurbaha qofkii jooga waxaa la yidhi ah. sugaanta uu ku tartamaya iyadoo fideow soo diraya nadiifa war abwaan cabdidhuux yuusuf xasan oo loo magacaabay guddoomiyaha guddiga qaymaynta tartanka waxa uu yidhi u kala eexamayna mayna annaku tartamayaasha wuxuuna soo deliishaday ninkii yidhi ilaahu aqoon haygu cadaabin eexna haygu dayn war kalemaanay war mahaysiine ma soconna ma deganna bbyani waa iscasilay war tartanka miyuu ku dhacay ma soconnaa mm. i a oo soo war bartiisa ku celiye warkaa naga dhex geline sharmaboy wuxuu yidhi fankii waa ka baxay hordhaqa fanaanhay war dhinaca uu wado miyuu garan waaye war sharmaboy hadda ka hor wuxuu yidhi hmm. anigu jilaabaan ahaye heesaa maahi marka maadinkaa ku nabaya war calaa kulli xaal kulli waa iska casilayou yidhi hurdadiiyaana la ii war ma taleefon bu ka seexan waaye war maxil cusub baa loo magacaabay war sharmaboy aabbihiis hadda ka hor wuxuu yidhi allaha soo hanuuniyo wiilkayga marka ma ducadii waalidkaa loo aqbalay war kalamaanay waxaa la yidhi dirir iyo haddii loo ballamo duullan iyo weerar waa inaad ilaahay dartiis ugu dadaashaay dagaalkaad gelaysaana u daacad kaa yahay dibindaabyad iyo hagartu way kula degayaan umma daalan oo yaaban oo cadowgu daanneeyey oo uu nindoor iyo halyey dabar jaroolaayey oo daqarradii gaaray iyo ciil la darayaysan waagii dilaacana warmaha lagu dubaaxaayo dadnimi iyo qofkii garasho leh wou dumqanayaae dibu socodna lama doonayo ruux dabaadiyehe ha u kala dambaynina jihaad dulucfog weeyaane waa waayaha dhegeystayaal barnaamijka falanqeynta wararka o aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho waa inaga intaas anigoo ah axmed dirar ayaa idinla socodsiinayay cabdiraxmaan keyse ayaa farsameynayay markan intaan kulmayna haddii la yaraado nabadgelyo